رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بالعالمين العالمين عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين باب الرجاء بعدما kasoo baxnay khoofkii cabsidii in badanna ummadda la cabsiiyey cadaab iyo daraayo iyo dhibaato fara badan in lagu sallidi doono yaa haddana la rajagelinaya qaala allahu tacaalaa ilaaha sarreeya wuxuu yidhi quldheh yaa cibaadiya adoommadaydii alladiina kuwaasoo asrafuu ku xadgudbay calaa anfusihim nafyaalkooda laa taqnatuu ha ka quusanina min raxmat illaah ilaahay naxariistiisa ha ka quusanina waayo dunuuba dembiyaalka ayuu dhaafaa jamiican dhammaantood dembi oo dhan ilaahay wuu dhaafaa innahu ilaahay huwa alle alghafuur alla dhaafid badan waaye alraxiimu ee naxariis badan wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wahal nujaazii ma abaalmarinaa oo cadaabka iyo dhibka ma lagu jaaziyaa ila alkafuura kuwa kufriya maaha inta kufrisa ma ahee ma cid kalaasaa loo abaalmariya wa qaala tacaala innaa anagu qad uuxiya waxaana loo waxyooday ilaynaa xaggeena anna alcadaaba cadaabku inuu yahay calaa man kadaba qofka beeniye korkiisa oo watawallaa haddana jeesta wa qaala tacaala wa raxmatii naxariistayda wasixat way ka waasic noqotoo way ka ballaarnaatay kulla shay-in shay walba ilaahay naxariistiisa iyo caradiisa naxariistiisaa weyn ina raxmatii wasicat kulla shay wa can cibaadati bni saamiti radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullahi rasuulkii alla wuxuu yidhi man shahida qofkii qira an laa ilaaha ila allah alla mooye alla kaloo xaqnimo lagu caabuda inuusan jirin waxdahu keligiis xaal uu yahay oo laa shariika lahu shirkina uusan markaa lahayn qofkii arrintaa qira wa anna muxammadan nebi muxammedna cabduhu ilaahay addoonkiisa inuu yahay qofkii qira iyo wa rasuuluhu rasuulkiisa wa anna ciisaa nebi ciisana cabday addoonkiisa inuu yahay qofkii qira iyo wa rasuuluhu iyo wa kalimatuhu kelimadiisii alqaaha uu u tuuray ilaa maryama maryama xaggeeda wa ruuxu ruux inuu yahay oo minhu xaggiisa ka ahaatay qofkii arrintaa qira waaljanna jannada iyo wannaar naartu xaq xaq inay yihiin qofkii qira waljannata waannaar jannada iyo naarta xaq inay yihiin adkhalahu allaahu ilaahay wuxuu ku geliyaa aljannata jannada calaa maa kaana wixii u sugan xaggiisa oo ahaaday oo min alcamali camal ah muttafaqun calayh ha yaraata ha bato ha xumaado ha fiicnaado qof allaalla qofkii towxiidkaa iyo arrimooyinkaa qira laa ilaaha ila allah iyo muxamedan cabduhu wa rasuuluh allay rasuul alla yahay kelimadii maryamo xaggeeda uu u tuuray iyo ruux xaggiisa ka ahaatay jannada iyo naartu inay xaq yihiin qofkii qira ilaahay qofkaa jannada wuu geliyaa subxaana wa tacaala adkhalahu allah ilaahay wuxuu geliyaa aljannata jannada calaa maa kaana wixii u sugan ee uu haysto oo min alcamali camal ah muttafaqun calayh camalkiisa hadduu yar yahay iyo hadduu badan yahay towxiidka iyo waxa uu la yimid yuu ilaahay jannada ku gelina subxaana watacaala taasaa ilaahay jannada iyo wanaagga ku siina qofku mar allaala markuu khayrka iyo wanaaggii towxiidka qiro ayuu ilaahay jannada gelinayaa camalka ha xumaado ha samaado hadduu xun yahay inuu ilaahay u dhaafo waa laga yaabaa haduuinuu inta cadaabka la geliyo kadibna laga soo bixiyo waa suuragal kolley mar walba ku waari maayo idan towxiidku waa raasimaal wa fii riwaaya limuslim man shahida qofkii qira an laa ilaaha ila allah alla mooyey inuusan alla kala jirin wa anna muxammadan muxammadna rasuuluullaahi rasuulkii ilaahay inuu yahay ninkii intaa qiraa xarama allaahu ilaahay wuxuu ka xaaraantinimeeyey calayhi korkiisa annaara naarta naarta geli maayo qofkaasoo ilaahay naartuu ka xaaraantinimeeyey wa can abi darin radia allaahu canhu qaal qaala alnabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama yaquulu allah ilaahay wuxuu odhanayaa caza qaalib ahaa casa wajalla oo weynaaye man jaa'a qofkii la yimaada bilxasanati wanaag qofkii la yimaada shay fiican falahu waxa uu leeyahay oo lagu abaalmariyaa casharu amhaaliha toban tobanlaadkeeda aw aziid ama waan uga siyaadiyaa buu yidhi ilaa subxaana wa qofkii ii soo dhowaada ii soo dhowaada hal shikri ama hal taako taqarabtu waxaan u dhowaadaa minhu xaggiisa diraacan dhudhul oo wax badan oo naxariisa la siiyaa waman taqaraba qofkii iigu soo dhowaada minii xaggayga diraacan dhudhulna taqarabtu minhu waxaan u dhowaadaa xaggiisa baacan hal baac bac waa gacan dhan baa loola jeedaa waman ataanii qofkii ii yimaada yamshii asagoo soconaya si aayar ah ayuu u soo socdaa macnaha cibaado yar buu sameeyey ataytuhu waxaan ugu tagaa harwalatan orod buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala macnaha socod dheer inuu soo socdo si uu naxariista alla u helo maba loo dhibaato geliyo waan ka horgeeyaayo orod baan ugu tagaa oo naxariisteyda meesha uu joogo iyo markaa ku gaartaa waman laqiya waman laqiya waman laqiinii qofkii ila kulma waman ruuxi laqiinii biquraabi alardi arlada muggeeda igula kulmo khatii'atan oo gef ah arla mug ayuu sameeyey laa yushriku bii uusanna iigu shariig yeelin ani shay-an waxba uusan cibaadada iigu darin laqiituhu waxaan kula kulmaa bimidlihaa arlada muggeed wax la mid ah maqfiratan oo dembi dhaaf ah rawaahu muslim baa xadiidkaa weriyey macna alxadiid waxaa laga wadaa man taqaraba qofkii iigu soo dhowaada ilaya xaggayga bitaacatii taacadaydaa loola jeedaa taqarabtu ilayhi waxaan u dhowaadaa xaggiisa biraxmatii naxariisteedaan ugula dhowaadaa wain in zaada hadduu siyaadiye zidtu anna waan u kordhiyaa mar kasta uu badiyo anna waan u badin buu yidhi ilaa subxaana watacaala tacaala wain zaada fainwain zaada hadduu kordhiyo zidtu anna waan u kordhiyaa fain ataanii yamshi hadduu ii yimaado asagoo soconaya wa asraca u soo degdegaya fii taacatii taacadayda ataytuhu harwala macnaha ay sababtu calayhi korkiisaan ku shubaa alraxmata naxariista wa sabaqtuhu biha waan kala soo hormaraa walam uxwijhu mana u dhibaato geliyo ila almashyi alkafiir socod fara badan inuu soo sameeyo fi lwusuuli suu u soo gaaro ila almaqsuudi danta uu lahaa balse anaa ka horgaynayo naxariistaydan ku shubaa buu yidhi ilaah wa quraabu lard bidammi ilqaafi qaaftoo la godo wayuqaalo bikasriha waa la hoos dhigi karaa wadam asfax in la dammiyo la godo yaa luqadda ku fiicanoo wa ashhar caan ah wa macnaah qoraabka macnihiisa maa yuqaaribu milaha waa wax buuxinteeda dhoweeya wax qablada buuxinaya oo kale wallaahu aclam ilaahay baa saxafiid la yaqaana aad baana loo rajogelinayaa rajogelin ayaana la abuurayaa in badan baa naxariista allah inaan helna la doonaya wa can jaabir radi allaahu canhu qaal jaabir wuxuu yidhi jaa'a caraabiy nin heer baadiye ah ayaa wuxuu u yimid ila alnebiy nebiga sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allaahi rasuulkii ilaahay malmuujibataani waa maxay labada waxyaabood ee wax kala waajibiya malmuujibataan faqaala rasuulkuna wuxuu yidhi man maata qofkii dhinta laa yushriku billaahi asagoon ilaahay u shariig yeelin shay-an waxba dakhala aljannata jannada ayuu gelayaa waman maata qofkii dhinta yushriku bihi asagoo u shariig yeelaya ilaahay shay-an shayna dakhala annaara naarta ayuu markaa gelayaa labada wax kala waajibisa idan uxiidkana jannuu waajibiyaa shirkigana wuxuu waajibinayaa cadaab sidaa darteed ayaa labada wax kala waajibisaa taasaa loola jeedaa rawaahu muslim wa can anasin radia allaahu canhu ana alnabiya sala allahu calayhi wasalam waa aanase io wa mucaad mucaad wa can anasin radia allahu canhu ana alnabiya sala allah wasalam nabiga wa can anas waxaa laga wariyey ana alnabiya sala allahu calayh wasalam nebiga wa mucaad mucaadna radiifuhu fangelihiisii uu yahay uu kula fangelsan yahay cala raxli gaadiid korkiisa faqaala rasuulku wuxuu yidhi yaa mucaadu mucaadu qaala mucaad wuxuu yihi labayka yaa rasuula allah ku ajiibay rasuulkii ilaahay labayka macnaha wasacdayka waan ku ajiibay ajiibid ajiibid ka dambaysa qaala wuxuu mar labaad haddana yaa mucaadu mucaado qaala qaala mucaad wuxuu yidhi labayka yaa rasuula allah wasacdayka rasuulkii allow hee ku ajiibi ajiibitaan baan ku ajiibay ajiibid ka dambaysa wuu ka aamusay qaala haddana mar saddexaad buu yidhi yaa mucaadu mucaado qaala labayka yaa rasuul allah wasacdayka saddex mar ayuu u wacay waxna uusan u sheegin wuxuu ula jeeday baril intibaahin iyo soo jeedin inuu soo jeediyo dhugtiisii garaadkiisii maskaxdiisa ayuu markaa haday markii saddexaad talaada qaala wuxuu yidhi maa min cabdin adoon ma jiro yashhadu qiraa an laa ilaaha ila allah alla mooyey alla kaloo xaqnimo lagu caabudo inuusan jirin wa anna muxammadan muxammadna cabduhu addoonkiisa inuu yahay wa rasuuluhu iyo rasuulkiisa sidqan runna ay ka tahay qalbigiisa addoon noocaasa ma jiro oo laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah ay run ka tahay qalbigiisa ilaa xaramahu allah ilaahay wuxuu ka xaaraantinimeeyey uu ka xaaraantinimeeyaa xaramahu allah cala annaari naarta horteed naartaa laga xaaraantinimaynaya adtawxiid run ah oo khaalis ah qalbigiisa run ay ka tahay sidqan min qalbihi naarta waa laga xaaraantinimeeya dushiisa qaala mucaad wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahay afalaa ukhbiru biha annaasa miyana dadka u sheegaynin rajo fiican iyo bishaaro weyn waaye wax laga aamusi kara ma ahee dadka ma u sheegaa fayastabshiruu ha bishaaraystaane miyaanan dadka u sheegaynin say u bishaaraystaan qaala rasuulku wuxuu yidhi idan yattakibuu way ista u sheegin macnaha haddii aad u sheegto camalkay ka tegayaan salaadihay ka tegayaan waxay tala saaranayaan kelimada idan yartakibuu way tala saaranayaan kelimadiibay kala saaranayaan oo way isdhiganayaan oo camalkiibay ka tegayaane shibka dheha camal qabtaane fa akhbara bihaa wuu sheegay mucaada cinda mowtihi geeridiisa agteeda ayuu sheegay ta'ahuma asagoo dembi ka cabsanaya cilmiga uu qariyey inuu qariyo uu dembi ku noqdo asagoo ka cabsanaya cinda mawtihi buu xadiid ku sheegay mutafaqun calayh qowluhu ta'ahuma ay khawfan waa cabsi min alitm dembi uu ka cabsanaya fii katmi haada alcilmi cilmiga asagaa qaritaankuu markaa qariyey wa can abi hurayra abi hurayra ow abi saciid alqudri radia allahu canhuma raadin xadiidka abu hurayra wariyey amase abi saciida wariyey shaka raawi raawigaa laga shakiye marka ma abuu hurayraa wariyey mase abi saciid laa yaduru shaka shakigana dhib ma keena fii cayni saxaabi saxaabi cayntiisa haddii laga shakiyo abu saciid miyaa abuu saciid miyaa xadiis ka wariyey mase abuu hurayraa wariyey labadaasaa laga shakiyey marka haddii qof saxaabiya laga shakiyo dhib ma keena xadiidka sababtu waxay tahay li'annahum maxaa yeelay kullahum dhammaantood cuduulun waa caadiliin saxaabada haddii abi saciid wariyo iyo haddii abu hurayre wariyo iyo haddii caaisho ay wariso hadduu mucaad ibnu jabal weliyo oo laysku shakiyo dhib male mid kastoo saxaabada ka mida waa caadi qaale wuxuu yidhi lamaa kaana markii la gaaray qhaswatu tabuuk duulaankii tabuuka asaaba annaasa dadka waxaa asiibay majaacatun baahi gaajaa dadkii qabatay faqaaluu waxay dhaheen yaa rasuula allah rasuulkii allow low adinta haddaad fasixi lahayd ka waran lanaa anaga haddaad noo idinto oo fanxarna aan gowracano nawaadixanaa halaha hashadgi wax dhaamisa waayo macnaha nawaadixda waxaa loola jeedaa waa baciirka ratiga awrka ah ee biyaha lagu dhaamiyo ee noo shaqeeya haddaan qalano fa akalnaa oo aan cunno aan cunno oo wad oo aan cunno wadahan oo aan ah haddana subkaysano subagiisana aan markaa cunno fa qaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ifcaluu sameeya halaha aad wadaan gowraca oo hilibkiisana cuna subagiisana isticmaala sidaasuu markaa rasuulku yidhi sal allahu calayhi wasalam macnaha ifcaluu waa fala oo sameeya arrintaa saasuu markaa ula jeedaa fa jaa'a cumaru cumar baayuu markuu hadalkii soo maqlay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulkii allow in facalta haddaad saa samayso oo aad amartood dhahda gaadiidka aad wadataan gowraca qalla dahru dhabarkii baa yaraanaya gaadiidka aan wadana way yaraanayaan marka hore qalla dahr walaakiinse udcuhum u yeel buu yidhi walaakin laakiinse udcuhum uwac bifadli asdawaajini sahayaalka ay wataan kiisa siyaadadaa markaa uwac kiisa siyaadada ah uwac buu yidhi oo waxaad wacdaa kiisa dheeraadkoo qof kasta sahayda uu wato wixii siyaado ka ah ha keenade uma adcuullaha ilaahay uu u bari lahum ayaga ma kadibna udcu llaaha ilaahay u tuug lahum ayaga calayha rasaadka korkiisa bilbarakati inuu barako ilaahay yeelo barako inuu ilaahay yeelo rabbi markaa uga bari lacalla allah ilaahay waxaa la arkaa an yajcala fii daalika arrintaa dhexdeeda inuu yeelo albarakata barake barake inuu markaa yeelo ayaa suuragal ah oo ilaahay subxaana wa tacaala uu baryadii aad barisay ee aad tuugtay zaadkii uu ku barakoobo kadibna ilaahay u barakeeyo kadibna ay markaa u bataan laakiin kadaa rasuulkii allow gowracitaanka la gowracayo halaha markaa la intaa kadibna faqaala rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu ihi nacam saxya macnaha waa run waa yahay fadacaa wuxuu u wacday nebiga binicin oo laga sameeyey adiin maqaar waa sufro maqaar laga sameeyey ayuu u wacay tuma kabacdi dacaa wuxuu u yeeray uu keena yidhi bifadli aswaajihim sahayaalka ay wateen wixii siyaada ka ah fa jacala arajul ninbaa wuxuu guda galay yajii'u inuu la imaanayo keenayo bikaffi durratin durro kafkeeda wax yar oo masago ah ayuu keenay ama durra wajii'u laakharu mid kale ayaa yimidoo wuxuu la yimid bikaffi tamrin hal sac oo timir ah wayajii'u alaakhar ku kale wuxuu la yimid bikasratin gobol muufa ah xata ijtamaca ilaa lagu soo ururiyey cala alnaqci min daalika maqaarkaas iyo sufradaa aragga laga sameeyey kaas ah ilaa lagu soo kulmiyey shayun un yasiirun waxoogaa yar wax yar oo raashin ah fadaca wuu u tuugay rasuuluullah alla bilbarakati baraka inuu ilaahay dhex yeelo baraka inuu ilaahay dhex yeelo baraka inuu ilaahay dhex yeelo ayuu ilaahay uga toogay baraka inuu ilaahay dhex yeelo ayuu ilaahay uga toogay subxaana wa tacaala inuu bal ilaahay barakeeyo istaa cuntada ah ee meesha lasugu soo ururiyey uma kadib qaala wuxuu rasuulka khuduu qaata fii awciyatikum weelashiin war qof kastoo weelkaaga qaada buu yidhi fa akhaduu way qaateen fii awciyatihim weelashoodii xataa maa tarakuu ilaa aan looga tegin fi lcaskari ciidanka wicaawe ilaa mala'uuhu ciidan uu lahaa ma jirin ilaa wuu buuxsamay wa akaluu way cuneen xataa shabicuu ilaa ay ergeen wafadala waxaa soo haray fadla ziyaadana way soo hareen qof kasta markuu meeshii ka cunay wax siyaado ahna haddana way soo hareen faqaala rasuulu ullah rasuulkii ilaahay baa yidhi sala allahu calayh wasalam ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allah alla mooye alla kaloo xaqnimo lagu caabudaa inuusan jirin wa annii rasuuluullahi anigana aan rasuulkii ilaahay ahay laa yalqa allah ilaahay lalama kulmo bihimaa labada cabdun adoon addoon labadaa laa ilaaha ila allah iyo moxamedu rasuulullah wataa oo ilaahay la kulma ma jiro cabdun addoon hayru shaakin mid shakisa aan ahayn hayru shaak aadda ka shakisanayn macnaha hadduu laa ilaaha ila allah yidhi haddana shaki ku jira uu shakisan yahay dhibkeeday leedahay hayru shaakin ma jira addoon noocaas ah oo fa yuxjaba cani iljannati jannada laga xijaabayo macnaha jannada aan la gelinaynin maba jiro addoon la kulmay qiritaan alle iyo risaalada nebiga ilaahay jannada ka xijaabi maayo rawaahu muslim wa can citbaan bin maalik radia allaahu canhu saxaabigaa lagu magacaaba citbaan bin maalik wa huwa citbaanku minman shahida badaran dadkii beder ka qayb galay buu ka mid ahaa qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa usalii mid dujiya oo imaam u noqda liqowmi qoomkayga bani saalim reer banii saalim ah yaan salaada dujin jiray wa kaana yaxuulu waxaa kala dhexkala xiray oo noo dhexeeyey baynii ani iyo wa baynahum baynkooda masaajidkooda meesha uu ku yaalla markaan u socdo waxaa noo dhexeeyey waadin togbiya mareen ah idaa jaa'at ilamtaaru roobabku markay yimaadaan oo biyuhu ay socdaan fayashuqu calaya waxaa korkayga ku adkaan jiray ijtiyaasuhu u gudbika gudbitaankiisa inaan waadigaa ka tallaabsado oo ka gudbo dhib bay igu ahaan jirtay markuu roobku yimaado qibala masjidihi dhanka masaajidkooda inaan u tallaabsadoon aado yaa dhib igu ahayd faji'tu waxaan u imid rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay ayaan u imid buu yidhi faqultu waxaan idhi innii anigu ankartu waxaan inkiray basarii aragayga macnaha nin indhihiisu ay daciifeen ayaan noqday waaye inii ankartu basari wa ina alwaadi alladii kaasoo baynii anigii wa bayna qowmi qoomkayga noo dhaxeeyana yasiilu waa daadanayaa oo daad baa ka socda rasuulkii ilaahayow idaa jaa'at al markay roobabku yimaadaan fayashuqu calaya waxaa korkayga dhibaya marka oo dhib ku ah ijtiyaasuhu inaan ka tallaabsadoon ka gudbo fawadidtu waxaan jeclaystay annaka adiga rasuulkii allah ta'tii inaad ii timaado guriga iigu timaado fa tusallii aad iigu tukato fii beytii gurigayga makaanan meel hal meel iigu tuko attakhiduhu aan ka samaysto musallan makaanu tukad hal meel guriga iigu tuko anigana meeshaas aan kusii tukaday fa qaala rasuulu rasuuluullahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam sa afcalu waan fali doonaa waan kuu imaan doonaa haddii rabbi yidhaahdo faqada soo dheentay calaya korkayga waxaa ku soo kallahay rasuuluullaahi rasuulkii allah igu soo dheentay iyo wa abuu bakarin abuu radia allaahu canhu bacdama ishtadda annahaaru maalintii markay soo adkaatay soo xoogaysatay kadib maalintii markay soo kakanaatay qoraxdu si fiican u soo baxday yaa rasuulkii abaabakar ay u yimaadeen wasta'dana rasuuluullahi rasuulkii allana istiidaan buu qaatayoo guriga iskama soo gelin albaabkuu soo garaaco fasax buu iga qaatay fa adintu lahu anna waan u idhnay waayo gurigiisa ma aho ilaahay baa yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tadkhuluu buyuutan hayra buyuutikum xataa tasta'nisuu watusallimuu tusallimuu calaa ahliha tiibuu nebigu ku dhaqmayaa fasta'dana isti'daan buu qaatay rasuulka fasta'dana rasuulu ullaahi sal allahu calayhi wasalam intuu anna waanu u idmay lahu asaga oo wuu soo galay falam yajlis ma fadhiisanin xataa qaala ilaa uu yidhi ayna tuxibu xaggeed jeceshahay an usallii inaan kaaga tukado min beytika gurigaaga gurigaaga xaggee baad jeceshahay inaan kaaga tukado saasuu markaa ii yidhi waayo ayna xaggee baad tuxibu aad jeceshahay an usallii inaan kaaga tukada min beytika gurigaaga fa ashartu lahu waxaan u ishaaray rasuulka oo farta ugu fiiqay ila almakaani aladii meeshii uxibbu aan jeclaa an yusalliya fii iiga tukado faqaama rasuulu ullahi rasuulkii allaa istaagay sala allahu calayhi wasalam fa kabbara salaaddii buu kibaartay allaahu akbar buu yidhi oo salaaddii buu xirtay wa safafnaa waan safanay annagana waraa'ahu gadaashiisa fa salla ragcatayni laba rakcadood buu la tujiyey uma sallama wuu salaamo noqsaday wa sallamnaa annaguna waan salaamo noqsanay xiina sallama markuu rasuulku salaamo noqsaday kadib xiina sallam faxabastuhu waan xabisay buu yidhi rasuulkii ayaan xabisay macnaha waan daahiyey buu la jeedaa calaa khasiiratin mishaariyo oo tusnacu lahu loo sameeyey yo rasuulka lagu xabisay khariisada asagaa noo sheegi doonee daqiiq ayaa la keenaya markaa kabacdi ayaa waxaa lagu dhex karinayaa hilib yar yar ah shaxan iyo waxoogaa baruur ah wixiyaa laysku dara mishaaryo oo lagu dhex kariyey hilib yaroo go'go'an iyo shaxni aad bay marka u macaan badan tahay taasuu rasuulku intuu u kariyey quraac ahaan ayuu nebigu xabisay macnaha waan daahiyey waxaan ku daahiyey khasiirad oo tusnacu lahu loo sameeyey nebiga fasamica waxaa soo maqlay ahlu daari xaafadda dadkii degganaa anna rasuula allaahi fii beytii nebigii alle inuu gurigayga joogo yay dadkii xaafadda degganaa soo maqleen fafaaba waxaa ku soo aruuray rijaalu rag oo minhum ayay ka mid ah dadkii xaafadda degganaa yaa gurigaygii isugu yimidoo way soo buux dhaafiyeen xataa kafura alrijaalu ilaa dadku ay ka soo bateen ay kasoo buux dhaafiyeenay ku soo bateen filbeyti guriga qof kasta markuu maqlay nebiga ayaa guriga citibaan jooga waa yimid ilaa raggu ay soo buux dhaafiyeen faqaala rajul nin baa yidhi maa facala maalik aaway maalik maa facala maalik maalik muxuu sameeyey wuxuu ka wadaa aaway maalik ninkii la dhahayay ilan dadka xaafadda way isyaqaaniin ninkii maalik ah ayaa maqan laa araahu arki maayo mana u jeediye aaway gurigii nebiga joogayba hadduu imaan waayey ninkaasaa maanta ka maqan dadkoo dhana joogaan fa qaala yidhi daalika kaasi munaafiqun waa munaafiqa warkiisa naga daa laa yuxibu allah ilaahay ma jecla wa rasuulahu rasuulkiisana ma jecle munaafiq waayo aan ilaah iyo rasuulkiisa jeclayn kaasi hadduu imaan waayey wuxuu u imaan waayey waa munaafiq rasuulkuusan jeclayn ilaahna ma jecleen qaala rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii alla wuxuu yihi laa taqul daalika saas ha dhihin nebigu markuu maqlay ninkan inuu dhahay kaasi munaafiq waaye ilaahay iyo rasuulkiisa ma jecla nebigu waa ka celiyey wuxuuna yidhi laa taqul daalika saaxa dhihin alaa taraahu sow arki maysid qaala inuu yidhi laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah buu yidhi yabtaqii bidalika wuxuu ula jeedaa wajha allahi tacaalaa ilaaha sarreeya wejigiisa ilaaha sarreeya wejigiisa asoo ula jeeda faqaal wuxuu yidhi allaahu wa rasuuluhu aclam ani ma ogiyo ilaahay iyo rasuulkiisaa ku cilmi badan amaa naxnu annagu fa wallaahi ilaahay baan ku dharanaye maa naraa ma aragna maalik wuddahu jacaylkiisii dadka uu jecel yahay walaa xadiidahu iyo dadka uu la sheekaysto ma aha ilaa ila almunaafiqiin waa munaafiqiinta xaggoodee munaafiqiin uunbuu la fadhiyaa munaafiqiin uunbuu la sheekaystaa annagu taasaan aragnay laakiin taasaa nagu kaliftay inaan xaaladaa dhahno fa qaala rasuulu ullahi rasuulkii alla wuxuu yidhi fa ina allaha ilaahay qad xarama cala annaari naarta wuxuu ka xaaraantinimeeyey man qaala laa ilaaha ila allah qofkii yidhaahda yabtaqii asagoo ula jeeda bidaalika arrintaa wajha allah ilaahay dartii subxaana watacaala tacaala wejiga ilaahay asagoo ula jeeda qofkii laa ilaaha ilaahda ilaahay korkiisa naarta wuu ka xaaraantinimeeyey man qaala qofkii yidhaahda laa ilaaha ila allah yabtaqii asagoo dalbahayo oo ula jeeda bidaalika arrintaa wajha allahi ilaahay wejigiisa muttafaqun calayh wa ictibaan bikasri ilcayn caynta oo la hoos dhigaa la akhriyaa almuhmala lana dhibco tiray wa iskaani taa ta'da oo la sakniyo ama la reebo almuhanaati laga laba dhibceeyey fawqun xagga kore wa bacdaha ta'daa kadibna baa'un ba' baa la akhriyaa muwaxadatun hal dhibcooley ah waalkhasiiratu bilkhaa'i ilmucjamati waa kha' la dhibceeday iyo wa bizaad hiya daqiiqun waa bur ama daqiiq yudbaku lagu dhex kariyey bishaxmin waxoogaa shaxmi ahoo baruur ah wa qowlaa bifaa'in muhallafati waa fa la saddex dhibceeyey ay jaa'uu way yimideenoo waijtamacuu way ku soo aruureen gurigiigii ayuu ula jeedaa wa can cumar bni khadaab qaala cumar wuxuu yidhi qadima rasuulu ullahi rasuulkii allah waxaa loo soo geliyey bisibyin qafaal nebiga waxaa loo keenay qafaal qudima waa loo soo geliyey rasuulkii ilaahay bisibyin qafaal baa loo keenay inta dagaal la qaaday ayaa dad lasoo taxaabay fa idaa imra'atun naag oo min asadyi qafaalka ku jirtaa tascaa way or marka markii la keenay baa masaajidka agtiisa shabaq inta loogu dhisay yaa meeshii lagu xareeyey islaan ku jirta meeshay ku dhex cararaysaa canug baa ka dhumay baa la yidhi id wajadat waxay heshay sabiyan canug yar ayay ka qafaalkii ama haddii ay hesho ida waqti wajadad ay heshay sabiyan canug yar bay fi sabi qafaalka ka heshay akhadathu marka way soo qabatay fa alsaqatu waxay ku dhajisay bibadnihaa caloosheeda fa ardacathu wayna nuujisay canugeedii yaraaba intay heshaysay meesha uga dhex raadinaysay ayay soo qabatay calooshay ku dhejisay wayna nuujisay faqaala rasuuluullahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam atarawna ma arkaysaan oo ma u malaynaysaan waayo haadihi almar'ata naagtaan iyo hooyada taarixat inay ku tuurayso waladaha ilmaheeda fi naari dad naagtaan hadda cunugeedii markay maantoo dhan u dhibaataysneed ay qabatay ay ku xidho qaboobsatay saa wax samaysay ma idinla tahay inay qabato foormo huraysa qulnaa waxaan dhahnay bay dhaheen laa wallaahi maya rasuulkii ilaahay ku tuuri mayso qaala rasuulku wuxuu yihi lallaahu ilaahay ayaa arxamu uga naxariis badan bicibaadihi addoommadiisa min haadihi midani biwaladihaa ilmaheeda say ugu naxariisanayso ilaahay ayaa addoommadiisa suu ugu naxariisanaya ayaa ka badan hooyadani say camigeeda ugu raxmanaysa muttafaqun calayhi wa can abi hurayra qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullahi rasuulkii alle wuxuu yidhi lamaa goortii khalaqa allah ilaahay uu abuuray alkhalqa khalqigii abuurka kataba wuxuu ku qoray fii kitaabin kitaab dhexdii fa huwa kitaabkaasoo cindahu agtiisa ahaadoo fawqa alcarshi carshiga korkiisa wuxuu ku qoray ina raxmatii naxariistayda taqlibu waxay ka adkaatay qadabii caradayda fulaysatoo ka adkaatoo ka badisay xanaaqayga buudhaa ilaahay wa fii riwaaya halabat way ka haalib noqotay qadabii caradayda wa fii riwaaya sabaqat way ka dhaqboo way ka hormartay qadabii caradayda muttafaqun calayh wacanhu waa saxaabigii hore waa abuu hurayre qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi rasuulkii ilaahay ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu asagoo dhahaya jacala allaahu ilaahay wuxuu ka yeelay alraxmata naxariista mi'ata jus-in boqol gobol boqol qaybood ayuu ilaahay ka yeelay naxariista fa amsaka wuxuu ku haayay ama uu ku reebay cindahu agtiisa bitisca wa tisciina sagaal iyo sagaashan boqol bay ahayd hal buu ka gooyey sagaal iyo sagaashan buu agtiisa ku kaydiyey wa anzala wuu dejiyey ilaahay fil ardi ahlada dhexdeedana jus'an waaxidan hal gobol keliya ayuu ku soo dejiyey fa min dalika aljus jus'iga iyo gobolkaa dartii ee asaga ah bay yataraaxamu alkhalaa'iqu khalaaqa isugu naxariisanayaan naxariistan dadka iyo xoolaha ay isku naxariisanayaan oo laysku soo gurmanayo waa hal naxariiso ilaahay adduunka u soo dejiyey xataa intii tarfaca daabatu daabadu ay kor uga qaaddo xaafirahaa qoobkeeda can waladiha canugeeda kor bay uga qaadaysaa qashyata ayadoo ka cabsanaysa an tusiibahu inay ku istaagto faraska waxaad arkaysaa lugta koruu u haayaa intaa wuxuu ka cabsanaa inuu canugiisa ku istaago xaaladahaas waa naxariista ilaahay soo dejiye subxaana wa tacaala waa halkaa raxmadka adduunka loo soo dejiyey wa fii riwaaya werin kale waxay ah u sugnaaday mi'ata raxmatin boqol naxariis anzala minha wuxuu ku soo dejiyey raxmatan raxmad waaxidatan oo keliya yuu dadku u soo dejiyey bayna aljinni waalinsi buu ku soo dejiyey jinni iyo insi iyo walbahaa'im bahaa'imta waa xoolaha waalhawaana waa duurjoogta ama xasharaadka fa bihaa halkaa naxariistay yatacaatafuuna isugu naxariisanayaan bihaa ayaa isugu turayaan yatacaafafuuna isugu turayaan wa bihaa halkaa naxariisay yataraaxamuuna isugu naxariisanaya wa bihaa taasay tacatifu ugu tuftaa ay ugu naxariisataa alwaxshu dugaag ama durjooga calaa waladiha canigiisa waa halkaa naxariisay ilaahay soo dejiyey wa akhara allah ilaahay wuxuu ku dibdhigay uu ku keydiyey tacaala amarkiisa sarreeyaya tiscan wa tisciina raxmatan sagaal iyo sagaashan naxariisna agtiisuu dhigay ilaah subxaana wa yarxamu biha wuxuu ugu naxariisanayaa cibaadahu addoommadiisa mu'miniinta keliya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo wa kaana bilmu'miniina raxiima ilaahay mu'miniinta mid u naxariista waayo qiyaamo muttafaqun calayh wa rawaahu muslim muslimna aydan sidoo kale min riwaayati salmaan alfarisi radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam ina lilaahi tacaala ilaaha sarreeya waxaa u sugnaaday mi'ata raxmatin boqol naxariis ah fa minhaa waxaa ka mid ah boqolka raxmatu hal naxariiso yataraaxamu biha alkhalqu baynana addoommadu ay dhexdooda isugu naxariisanayaan wa tiscuun sagaal iyo sagaashanna liyowmi alqiyaamati maalinta qiimo ayaa loogu naxariisanayaa addoommada mu'miniinta wa fii riwaayatin werin kale ina lilaahi tacaala ilaaha sarreeye khalaqa wuxuu abuuray yowma khalaqa asamaawaati waalard maalintuu samaawaadkii arlada abuuray ilaahay wuxuu abuuray maalintii samaawaadkii arlada uu abuuraayey mi'ata raxmatin boqol naxariis kullu raxmatin raxmad kastana tibaaqun waxay daboolaysaa maa bayna alsamaa'i waalardi samada iyo arlada inta u dhaxaysa waxay buuxinaysaa jismigeeda iyo xooggeeda iyo cadamadeeda iyo sida ay markaa u taalo samaawaadkii arlada inta u dhaxaysa fa jacala wuu yeelay minhaa xaggeeda fi lardi arladana wuxuu ka yeelay raxmatan hal naxariis fa bihaa kaasaa tacqifu alwaalidatu waalidada wax hooyada ah ay ugu naxariisataa calaa waladiha canugeeda waalwax duurjoogta waatayru ay shimbirahuna bacduhaa calaa bacdi halkaa naxariistay qaarkood qaarka kale isugu naxariistaa fain kaana haddii la gaaro yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo akmalahaa bihadihi araxma wuxuu ku soo buuxinayaa kuna soo dhammaystira halkaa naxariis riwaayadii hadda waxaanu soo marnay riwaayadihii hadda waxaanu soo marnay sagaal iyo sagaashanka in loogu naxariisanaayo laakiin middani waxay ku dartay halkii naxariisaa la soo celinay mar allaala marka la soo celiya sagaal iyo sagaashankii baa kaamil looga dhiga ayadoo boqol ah yaa markaa loogu naxariisanaa dadka mu'miniinta ah wa canhu can ilnabiyi sala allahu calay nabiga xaggiisa fii maa kii yaxki uu ka wariyey ama uu ka sheegay can rabbi rabbigii tabaaraka wa tacaala qaala wuxuu yidhi ilaahay adnaba cabd cabdu addoon baa wuxuu samaynayaa denban dembi adanaba cabdun addoon baa dambaabay denban dembi buu sameeyey faqaala markaasaa wuxuu odhanayaa allaahuma akfir lii ilaahow ii dhaaf dembi dembigayga qaala allahu tacaala ilaaha sareeya wuxuu leeyaha qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu leeyahay markaa khayrkiisa batay oo sarreeye adanaba cabdii addoonkeygii wuxuu sameeyey danban dembi facalima wuxuu ogaaday ana lahu inuu leeyahay rabban rabbi yakfiru danba dembiga dhaafa oo wayaxudu bidembi dembigana ka qaada qofka ka firtira ee ka saamaxa uma kabacdi carayaa addoonkii oo fa adnaba waa dembi falayaa faqaala markaasuu leeya haddana ay rabbi rabbiyow iqfir lii ii dhaaf dembii dembigayya qaala ilaah wuxuu leeyahay ama faqaala wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala adnaba cabdii addoonkeygiiu u dembaabay facalima wuxuu ogaaday anna lahu rabban rabbi inuu leeyahay yakfiru demba dembiga dhaafoo wayaakhudu ka qaada dadkoo ka tirtira bidembi dembiga uma hadana caada waa kusii noqona addoonkii faadanaba waa dembaabayaa faqaala wuxuu leeyahy haddana ay rabbi rabbiyow ikfir lii ii dhaaf dembii dembigay faqaala tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu leeyahay adnaba cabdii addoonkaygii wuxuu sameeyey danban dembi facalima wuxuu ogaaday anna lahu inuu leeyahay rabban rabbi yakfiru demba dembiga dhaafa waya'khud iddam dembigana dadka ka saamaxee ka dhaaf qad qafartu waan u dhaafay licabdii addoonkayga falyafcal ha sameeya maa shaaa wixii uu doono muttafaqun calayh wa qowluhu tacaala markuu ilaahay leeyahay falyafcal maa shaaca muxuu ka wadaa ay maadaan waa intuu daa'im ku yahay yafcalu haakada inuu saa samaynayo iyadani uu dambaabayo wayatuubu haddana uu tooba keenayo aqfiru lahu waan u dhaafayaa buu ula jeedaa ilaahay laakiin hadduu towba keeni waayo dembiga israar iyo daa'imitaan uu kula sii socdo markaa ma aha laakiin mar kastoo intuu dembis galo ilan waa bani aadam bini aadamkana inta badan waa qaldame ina nafsa la ammaaratun mar allaala markuu intuu dembi galo ilaahay xusuusto ilaahayna dembi dhaaf weydiisto ilaahay wuu dhaafaya subxaanahu yafcal ha sameeya maa shaaa wixii uu doono waa in allaala saa daa'imaya waa in allaala intay toobaduna tooba nasuuxo ay tahay toobadu hadday nasuuxo tahay oy dhab ka tahay oo haddana uu dembi kala galo ilaahay dhihi maayo tii horaa laguu dhaafa ta laguu dhaafi maayo waana ka baabi'inayaa waayo fa ina tawbata tahdimu maa qablaha wacanhu qaala qaala rasuulu ullah rasuulkii alla wuxuu yidhi waaladii macbuudkii nafsii nafsadayda biyadihi gacantiisa ay ku jirtaan ku qaartaye low lam tudanibu haddaadan dembi samayn lahayn oo aadan dembaabi lahayn ladahaba allaahu ilaahay waa idinla tegi lahaa bikum adinka waaba laydin ciqaabi lahaada dembi oo dhan haddii laydinka waayo ilaahay wuu idinla tegi lahaa adduunka waa idinka tirtiri lahaa jaaca wuxuu la imaan lahaa biqowmin qowm yudnibuuna dembi samaynaya fayastakfiruuna allaha tacaala ilaahayna dembi dhaaf weydiisanaya oo fayaqfiru lahum loo dhaafo hore ilaahay wuxuu keesan lahaa dembi dhaaf intay weydiistaan intay dembaabaan ay dembi dhaaf ilaahay weydiistaan haddaadan dembi dhan samayn lahayn oo dad fiiqan aad ahaan lahaydeen ilaah waa idin baabiin lahaa sababtu waxay tahay waxaa la muujinayaa baahida bani aadam inay mar walba ilaahay u baahan yihiin inay qalad gelayaanay ilaahay baryayaan subxaana watacaala qoom noocaasuu ilaahay la imaan lahaa keensan lahaa wa abi ayuub khaalid bin zayd qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi baan maqlay yaquul asagoo dhahaya lowlaa annakum haddaadan idinku tudnibuuna aadan dembaabi lahayn la khalaqa allah ilaahay wuxuu abuuri lahaa khalqan abuur kale yudnibuuna dembaabahayauna kadibna dembi dhaaf weydiisanaya fayaqfiru lahum kadibna loo dhaafo rawaah muslim baa xadiidkaa wariyey qoomkaasuu ilaahay keensan lahaa subxaana wa tacaala qoomkaasuu ilaahay abuuran lahaa haddii dembi oo dhan inta laydinka waayo ilaah wuu idin baabi'in lahaa qoom cusub ayuu la imaan lahaa qoomkaasi dembi bay samayn lahaayeen kadibna istikfaar bay ilaahay weydiisan lahaayeen allay baryi lahaayeen ilaahayna waa ka baryo aqbali lahaa oo dembiguu ka dhaafi lahaa wa can abi hurayra radia allahu canhu qaala wabilaahi towfiiq wallahu subxaana wa